alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuul lahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam waxaynu ku jiraa kitaab saka gaad ahaan qismu sadaqaat dadka aan sekada la siinayn maxaa ka mid ah xadiiskan kusoo marray haye qofka haniga maalqabeenka maalqabeenka intee waa ay tahay inuu haysa cabdiqaadiro goorma qofka la odhan karo waa maalqabeen nimani wa ya maalqabeennimada xagkeeda waa halgee qofkii sekada wax laga qaado haysta qofkii macanaa xoolihiisu segoys sekagoys ay yihiin waa qani fi sharci waay bal dad kale oo aanay sekada xalaalo hayn sheega haye a ya qofka xoogga ah ee muktasibka ah shaqaysan karaya shaqaysan karaya bimacnaa wuxuu ka shaqaysta marka ya ee aan xaaladda dee qof xidhxidhan aan ahayn waayo cid kaloo na sekada xalaal u hayn sheega haye ya aali muxamedin nebi maxamed aalkiisa haddaba aali muxamedin salى اllahu alayhi wasalam ridwan اllahi calayhim halkeebay ka bilaabmayn ali maxamed alxamdu lilah yahdiikum اllah wayaslix baalakum ali maxamed haye haye ya banulhaashim muslimiintoodii weeyaan abulahaba waa banu haashim soo maaha abu daalib waa banu haashim maa lagu darayaa maya waa intii muslimiinta ahayd banulmualibna haye waa masle ay culimadu laakiin xadiiskan sheekhu keenay maxaa laga fahmayey maadaama uu siiyey faygii uu wada siiyey waxau nebigu uri ala sl inama banu almuطalib wa banu hashim shayun waaxid waa shay keliya markaa iyaga bani hashim iskumaba khilaafsana lakiin culimada intooda badan lakin waxay ku tegeen banu hash banulmuطalib inaanay hayn ahlu beytka aanay hayn o imaam shaafici banulmuطalib ahaa waxa uu ku tegey nimanka banulmuطalib la hahdaa inay yihiin ahlu beyt oo aan sekada la siineynin adilana uu deliishaday marka ina sadaqata laa tanbaqii liali maxamed iyo adilada kaleba ay u daliishadeen almuhim masaladaasi kolley waa sideeday culeyskeeda u leedahay waxaan uga socdaa u baahan tahay baaritaan iyo in la egeego laakiin xadiiskani wuxuu tilmaamaya inay aad iskugu xidhnaayeen inamaa hiya awsaakhu nnaas sidee bay wasakh u noqotay wixii qabada tiirka hashaysumaa su-aasha ka jawaabaysa tiirkaa haye qum awala a maadaama he waajib saaraayeen ay iska bixiyeen oy maalkoodii ku nadiifinayeen eeg sekadu maxaa macnayaasheeda ka mid aha wad mahadsantaade azaka soo ma ahayn tandiif annazaha ya koritaankana soo ma ahayn xoolihii wixii lagu lahaabuu qofkii ka nadiifinaya dee markaa ali maxamedna way karaamaysayn labadan qolo ee uu ku yihi matala mashaytu ana w cuثmaan bn cafan radi allahu anhu ilى nabiyi sala la alay slm faqulnaa ya rasul acطayta bani lmuطalib min khums khaybara wataragtana khaybar sanadkii toddobaad hijrada furtay oo magaalo boqol iyo konton kilomitr u jirta iyo amba ilaa boqol iyo lixdan magaalada madiina oo waqooyi ka xigta oo yahuud deganaayeen khumuskuna waa khumuskii qaniimada ahlu beytkana waa la siinaya fayga iyo khumuska labadaba labadan saxaabi cabdirisiin ahaan halkay nebiga ka soo gelayeen cuhmaan halkuu kala sina way tiirkaa ciddii ka dambaysa ka jawaabeysa su-aasha way qolada tafsiirkaasi waa hadli waayeen macnaa waa laga badiyay bay ka dhiganta qoladaa kamaradda ka dambaysa baa ka jawaabaysa haye <laughs> ka jawaab adeer ya cabdimanaaf bay iskugu wada imanayeen oo yuha cuثmaan bin cafan cabdishams bin cabdimanaaf jubayr bin mudcibna nawfal bin cabdimanaaf nebiguna alayه الsalatu salaam hashim bin cabdimanaaf banu muطalibna muطalib bin cabdimanaaf waa sababta markaa nebiga alayه الsalatu salaam maxamed bin cabdillahi bin cabdilmuطalib bin hashim cabdulmualib waxaa cabdulmualib loogu bixiyeyba mualibkanaa loo nisbeeyey soo bay ahayn wa wiil yaroo adeer u ahaa oo magaalada madiine ku dhasho markii hore loogeyn halkaa haashim uu kusii dhalay ku dhalay nacam haashim ku dhalay dabeetana isagoo nin toddoba jir meelahaas ka soo kaxeeyey de boodhkii iyo du siigadii kusoo dhacday baa la moodayba adoon uu leeyahay oo waxaa la mala waa adoon uu soo iibsaday masal haada cabdulmualib hada cabdu almualib ee maaha magac xataa lala baxaya de waay soomaalidu waa kuwa aalubeytka sheegtaa sekadana way qaataan soo maha ya marka kun salafiya fi اlxili wاlxaram kun salafiya sheekh xamiid baa xafidahu llah beri muxaadaro u galay oo qola xisbiyina kula hadlayay ayui war markaad sacuudiga tagtaaba waad sheegataan salafiyiine dee markaad xaggan joogtaana salafiyiin hada waay kun kunuu salafiyiina fi اlxili wاlxaram markaa kunuu ahla beyt fi اlxili wاlxaram de وعn abi raafic radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alay sl nebigu bacaa u diray rajula nin calى sadaqati wuxuu diray sadaqadii min bani maqsuum banu maqsuum yay ahaayeen xadiiska waa qaadane waa qabiil qurayshta kamid oo macruufa oo qabiilkii reer bani haashim reer bani cabdimanaaf iyo reer bani haashim isku dherarin jira abu jahal iyo way qoladiisi khaalid bin waliid iyo waliid bin lmuqira oo qolooyinkaas niman aada u macruufa leh umu salm iyo baan ka mid ahayd xaaskii nebiga ahayd de khaalid iyo abujahl iyo ilmaadeerahayn faqaala liabi raafic isxabnii fainaka tusiibu minha waxaa laga qaadanaya qofkii sekada loo diray inuu gacayaro samaysan karo isri iraac buu le ila saaxiif oo dabecna sekada ila soo ururi fainaka tusiibu minha muxun baad kaa soo gaari doonaan waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska xataa aati nabiya salى الlahu alay slm buu yihi ilaa aan nebiga u tegayo fa asأlhu aan weydiinayo bal aan iska hubsado horta waxaad ka shakida ma xalaalba ma xaaraanba horta marka hore inaanad ku dhaqaaqine intaad samaysa aanad daliilu raadinin say dadku imika u badanyihin shayga wuu sameynaya lakin wuxuu leeyah wax dee i ma hayo laakin marka hore inaad daliilka eegto fa ataahu fasalo faqaala mawla alqowmi min anfusihim qoomku cidda ay xoreeyeene mawlahoogaayo dee iyagu mu ku xisaabsanyayo sekadiina qaadan maayo wey aalubeyt buu wa inaa anaga laa taxilu lana sadaqa وعن sالم بن عبد لله بن cمر عن أbيه أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kaana wxaa يuعطي mid siiya cmra cmar wuxuu siin jiray alcaطاء waxbuu siin jiray alcaطاء ay alغhanيmة almaal min الغhanيmة waa wax siin xoolihii khaniimada ka ahaaday buu siin jiray cmar fayaquulu cumaru cumar baa odhan jiray fayaquul uu odhan jiray ay cumaru cumar baa wuxuu odhan jiray radia allahu canhu acطihi si rasuul allow afqara minii mid iga faqiirsan aniga fayaquulu wuxuu odhan jiray rasuulku alayh الsalatu slaam khudhu qaado cumarow qaadoo fatamawalhu maal ka dhigo ijcalhu maalan aw tasadaq bihi ama sadaqadayso wamaa jaa-aka wixii ku yimi min hada lmaali maalkan isaga ah wa anta gayru mushrifin adigoon u hanqal taagin walaa saa'ilin oo aan weydiisan fakhudhu qaado wamaa shaygii laa aan sidaa ahaynna wama wamaa shaygii laa ay laa yaأtiika kayra mushrifin walaa saailin wayaأtiika mushrifan wasaa'ila falaa tutbicu nafsaka wey naftaada ha raacinin rawahu muslim xadiiskanaba warkaa wuxuu tilmaamayaa qof haniya faqiir ba hadoon laakiin xoog oo shaqaysan karaya in haniimada wax laga siin karo oo maalkii haniimada weya sekadii maha waxaa kaloo culimada qaarkood ba ay u keenaan sida imaam muslim oo kale in sekada laftigeeda qofkii aan isagu sifaadkan ba lahayn amba wax kamida ah ku sifaysan lakin aan u hanqal taagin ee aan maalkaa raad raadsanin in la siin karo oo ishraafku muxuu noqonayaa dee qofkii oo ku dadaala istuso marka oo kolba markaas e, yatacarad liلsu-aal su-aashii muu afka ka soo bixine laakiin si loo siiyaba markaa dee uu markaa meeshii ku wareegay amba calaamaad lagu garabi dee sameeyey amba weydiisaba marka qofka in wixii la siiyey imaamku uu siiyey iska qaadanaya walow qariba ha noqdee waxaa kaloo laga qaadanaya cumar ibn khadaab radi allahu canhu iyo fadligiisi wuxuu odhan jiray acطihi afqara mini rasuul allo mid iga faqiirsan aniga si waxaa kaloo laga qaadanaya maalka qofka la siiyo ama markaa qaniimo ha noqde amba sika ha noqdee dee inay u banaan tahay inuu isagu ku tasarufo oo uu maal ka dhigto uu dhaqdo maal kale u kasii sameeyo amba inuu sadaqadaysto isagay u taalla waa wuxuu mulkiyey isagu mulkigiisa soo gudagalay xaaladdan iyada wixii aan lagu siinin miya wixii lagu siiyo adigoo adigu damba ka lahayn oo aan dee arrintaa danayn u samaynin iska qaado wixii kalena ee lagu siin waayo ha ishraaf ha ku samayno naftaada ha dabagelin ha raacraacinoo maalku dhibtiisuu leeyahy maalku man jaada bilmaali maala الnaasu qaatibatan wاlmaalu lilinsaani fataanu soo ninkii gabeeyma odhan man jaada bilmaali maala الnaasu qaatibatan qofka maalka dadka ugu deeqa dadku xaggiisa u leexdaan ra'aytu الnaasa qad maaluu ilىa man cindahu maalu waman laa cindahu maalu ra'aytu الnaasa canhu qad maaluu ra'aytu الnaasa qad dahabuu ilىa man cindahu dahabu waman laa cindahu dahabu ra'aytu الnaasa canhu qad dahabuu <laughs> ya waxaa arkay buu uhi ra-aytu nnaasa qad maaluu dadkiio u leexday ilaa man cindahu maalun ninkii hee maal hayst waman laa cindahu maalun ninka aan maal haysanna raaytu aytu nnaasa qad canhu qad maaluu dadkiioo ka leexday baan arkay ya ra-aytu nnaasa qad dahabu ilaa man cindahu dahabu ninka dahab haysta xaggiisaa loo kacaya waman laa cindahu dahabu ra-aytu nnaasa canhu qad dahabu waa tasoobaysa haddaad xoogaa dee haysano in badan baan tasoobaye haddaba waa lay tirsanayaabaa gabi ku jirtay nin baa cadhigii ka dhammaaday oo saa xoogaa loo soo ururiyey suuri in badan baan tasoobay tasowgu waa maxay ciidimo way garan booye lakiin imika waa lay tirsanaya markaa maalku dee saasuu baawar u yahy waa awood kadibna markaa maadaama uu maalku sidaa yahay qofkii waxaa laga yaabaa maalkaa bixinayey dadka inuu dulaysto haddaanu dee qof maalkaa xuquuqda dadka aanu haynin dabeetna qof dad badan ay halkaa ku karaamo beelaan oo sharaftoodii ay iminkana waqtigan aynu joogno waad arkaysaanba ama suldaan ha noqda ama maxay kale ha noqda dad iyo dee fitanka jira oo dadku waxay wax isku qiimeynayaan markaa waa haddii qofka wax loo dhiibana buu ammaanaya maalintuu ka waayana uu caayaya marka dadku waa fii amri dunya hadalkii cabdillahi bn cabaas ukuwadoodu kitaabu tawxiidka ad ku arki doontaan hadda berigaa hore waliba sheegay isagu dadku waxay maanta walaale ku yihiin buu ihi waa masaalix waa adduunyo oo xubbigoodu taasay ku salaynayaan marka man wadaka fi shayin walla cinda inqidaaihi baa la idhahdaa xikmaddaasina waxay tidhahdaa man waddaka fii amrin aw fi shayin qofku arrin kugu jeclaadaa haye man waddaka fii shayin tawallaa canka in cinda inqidaa'ihi aw tawallaa cinda inqidaa'ihi uu ka uu kaa jeesanaya maalintuu waayo ninka marka hore maalku kula saaxiibay iyo maslaxaaddu iyo dee maalintuu ka waayo waxaad tirsani weeyaan kaas waa saaxibu manfacatin asxaabta waa talqeybiyo maxaa ka mid ah saaxibu manfaca taladan markaa wanaagsan buu siiyey rasulka alay slat slam ma ha u hanqaltaagin wixii kale oo walaagaaga iyo baraagaaga taa ku salayn xadiis dambana waynu arki doonaa وعن sال بن عبد لله بن cمر عن نبيه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه sلم kاn wuxu يucطي mid siiye cمر الcطاء deeqda fayqul wuxu ohan jiray acdihi si afqara mini mid iga baahan fayqul wuxu ohan jiray khudhu qaado fatamawlhu maal ka dhigo aw taصدq biha ma sadqarayso wma jaءaka wixii ku yimaada min hada maali maalkan isagaa qaniimada iyo faygaayo wa anta غayra mushrifin adigoon u hanqal taagin oo aan dee ku dadaalin mushrif ay غayra xariisin adigoon dadaal ku bixinin walaa saa'ilin iyo adigoon weydiisan fakhudhu qaado kaas waa nicmo ilaahay ku siiye wamaa shaygii laa sida aan ahayn ee markaa aan kugu soo galay ishraaf iyo su-aal wixii labada aan kugu soo gelin miya iska qaado wixii laakiin labadaasi ay meesha yimaadaan amba labada aan lagugu siinin wamaa shaygii laa maya aan lagu siinin weeyey ee aan cidi ku kula soo doonan falaa tutbicu nafsaka naftaada ha raacraacin oo haddaad nafta raaciso dabeetana waad uruuraysaayo qofkii waad laga yaaba in isku dhacday halkaa waxaynu kaga soo baxnay allahu lmustacaan kitaabkii kitaab aلzaka oo axaadiistii intaa qadiyadda ka warramaysay markaas hawaaidii la soo baxay waxaa idinku qoran hal xadiis soo maaha hmm. waay bal xadiiska aynu akrino intaynaan xadiiska akrinin waxaa jira ilaa laba xadiis oo kale oo aan filaya inaynaan soo marin wax ka mida waynu soo maray lakiin alfaada wafi rikasi alkhumus soo saara xadiiska ka soo saara eh, buluuqa ka horta haye wafi rikasi alkhumus soo akriya xadiiska inta hore a ah? wa fi rikaas alkhumis soo maha waay xadiiska haddaba inkastoo kollay uu dib inoogu soo noqon doono waxaa cumdaha ku jira isagoo intaa kasii dhamaystiran un halkan waa fi rikaas اlkhumus can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay slam qaal waad iska dhegeysan doontaan markaa wixii aad qoreysaan ood qori doontaan alcajmaau jubaaru wاlbi'ru jubaaru wاlmacdinu jubaaru wa fi rikaasi اlkhumus xadiiskaasi kolley wuu inoo iman doonaa markaynu meelaha qaar marayna laakiin baabl si aad u ogaataan cibdataxkaamkan inuu ku jiro rasuulku alay slat slam wuxuu yihi alcajma mayeedhaanku jubaarun waa hadur waa gariyo magla-aan waa gariyo magla-aan wey wixii ay dishaa walbi'ru jubaarun ceelkuna waa gariyo magla-aan ciddii ku dhacdaa jubaar wاlmacdinu jubaarun macdantuna waa jubaar ceelkaa macdanta laga qodayo qofka haddee shaqaalaha ah ee ka shaqaysanaya ee uu ku dumaana waa jubaar markaa saddexda arrimood maxay ku saabsan yihin waxay ku saabsan yihin alcajmaa waa bahima cajmaa waxaa loogu magacaabay liannahaa laa tatakalam ma hadasho waa ma yeedhaan wata af soomali markaa lagu macneeyey ma yeedhayso ma hadlayso we markaa waxay ka dhigan tahay awrku hadduu qof banaankaa awrka ku cuno amba uu qof jiidho amba dibigu uu jiidho inaan la odhanaynin war qofkii awrka lahaayow ama qofkii dameerka lahaayow hee magti ken laguma odhanayo ilaa inay sababi jirto mooyaane sababtu maxay noqon kartaa awrkiibuu qof soo eriyey awrkii oo dariiqaa marayuu ogaan u soo duway amba awrkiibuu qofka ku diray marka ayaa sababta iskale cid baa iskale soo maaha hadday cidi sababta lahayd waa halkeeda laakiin awrku wixii uu geysto xoolahaasi haddaanay marka hore iyagu dee aanay ma yihiin haddii qofka laha neefkaaga wuxuu cunay baa lagaa doonaya de way culays bay noqonaysaa ilaa inuu sababo kuleeyahy mooyaane hadduu laakiin ogyahay in awrkiisaasi oo dadka cuno dabeetna ogaan dadkii ugu sii dhex daayay ila inu ka joogsiyaabaheeda markaa isagaa gardarada iska leh laakiin asalka xooluhu wixii ay baabiyaan hadday ridu qofka il ka rido iyo hadday jeedho iyo haddii ma garanaysa ajma jubaar wey ilaa inuu tasarufka isagu qofku wax ku leeyahy mooy walbiru jubaarun o ceel buu qof qotay berked buu qotay ballay buu qotay cid baa ku dhimatay wax magoo lagu leeyahay ma jirto hal mar baa lagu yeelanaya hadduu tasarufka isagu wax ku leeyahay oo siduu ugu yeelan karaa matalan waduu ka qodayba hadduu mulkigiisii ka qoday waa meel wado ah oo dadku marayeen buu ceel ka qoday marka isagaa sabab kale soo ya markaa waa lagu yeelanaya lakin asalka iminka dadku qof berked ku dhacay bay odhanayaan magtiisii kaana oo berkeda anugu waxaan u biyo laga cabo qofkuna uu ka cabe ma hadduu ku dhacayn magtiisa laga qaadaan u samaystay kadeed bay markaa taasi dadka ku noqonaysa marka qofkii ceelka ku dhacay qofkii ceelka lahaa la weydiin maayo kii ballayga lahaa la weydiin maayo kii berkeda lahaa la weydiin maayo qof baa qof u shaqaynayey oo macdantu waxay u baahantay dhul baa laga soo qodaya soo maha walmacdinu jubaar qofka meelaha meelaha laga qodaya macdanta ku dhacaana isna waa jubaar hadday kusoo dunto waxaa kuula mid a qof baa guri ka shaqeynayay war hebelo gurigaa iga shaqee baa ti wastaad buu ahaaba ama nijaar buu ahaa adigu wax sababa kumaad lahayna ninkii sallaankiibuu meel dhigayoo leban baa kusoo dumay lemonkuna de si caadiya bu ahaa ama gurigii u dhisayay u meel ka siibtay uu ku dhintay dee qofka waxba laguma laha ina tasaruf ma lahayn waxaanay sameeyeenna waxay saxa way ahayd oo inay ku kala shaqaystaan ay baabuurka kula mid ah baabuurka qofka ka dhaca tusaale ahaan baabuur baa dhacaya imika waynu aragnay baabuur baa guddoomaya o rogmanaya dad baa ku dhimanaya kii waday baa ka mid u doono maxaa la iskugu daraya qofkii oo dhintay iyo reerkii oo la la saaro dadkii baabuurka saarna waxay culimadu ihahdeen ega qofka baabuurka hadduu isagu wado oo ciduu jiro kasoo qaad iminka baabuur buu wadaa cid buu jiro ogaana umuu jirin muxuu noqonaya ma lagu leeyahy waa dil khata a ah kaasi waa qofkii qofka dhagaxa tuuristay ood ri ku tuuristay ku dhacay oo kale waa khata waa khata kaasi dembi kuma laha lakin magtii waa lagu leeyay labadii bilood inuu soomo hadduu ogaan baabuurka intuu usoo kaxeeyey qofka ogaan u shiirsiiyeyna dee waaba camdi bay noqonaysaa waa dil toogashaa bay noqonaysa lagu dilay qofkaasi baabuurku de waxaynu wax baabiye qof midi ku dhuftay kale laakiin qof baa qof baabuurka ka kireeyey si caadiyo sharciya buu ga kireeyey way wada kireysteen way markaa uu kaxeeyey dadkii buu qaaday isagu wax sababa kumuu lahayn mag laguma laha qofka laakiin hadduu sabab ku yeesho waa lagu yeelanayaa sababtu maxay noqon kartaa darawal xariifa mu ya dabeetna xariifka darawalnimada kuma ahaynoo dabeedna wuu kaxiyey baabuurkii isagaa sababtale soo maha magtii waa lagu yeelanaya ciddaa u geysto qofka aan dhakhtar ahayn buu nabigu uri alayh salatu salaam ee dhakhtar iska dhiga wixii uu dilo waa lagu yeelanayaaba xadiis ku jirto qof maa dhakhtar ahayn dhakhtar baan hay buu yihi qaliinkaan aqaana tanaan aqaana waa lagu dhintay ka isna waa lagu leeyahy kanna waa saasoo kale oo daro walba mu ahayn xariifa amaba ogaan buu baabuurkiisi surcadii xaddaafka ahayd buu ku sameeyey intii loogu talagalay in ka badan beeriyey baabuurka ciladaysnaayo ciladana wuu ku ogaayo mu hagaajin taayirkao kale hadduu daro markaa iska majarsan amba taayirkoo qarxaya amba wax lamida isagoo hadduu sababtii lahaa markaa waa lagu yeelanaya haddii kalena waxba laguma laha lakin soomaalidu dhaqanada meel ay ka keenaan mooyaane qof baa isagoon ogeyn buu ilmo yari dabada qabsanaya amba qof kalaba dabada qabsanaya uu ka dhacaya maba ogana magtii halkaas horgi baa leeyahay qofbu ilaahay darti soo qaadaya waar walaal sii qaad isagoo safar dheer ku jira wuu soo qaadaya isla baabuurkii baa laga yaaba inuu noqdo oo isagiina uu ku dhaaco qofkiina uu dhinto magtii halkaas hodhig baa laleeyahay ya marka soomaalida waa idhahdeen khayr baha samayn sharba kuma yimaadeen <laughs> khayr baha samayn e sharba kuma yimaadeba soo gudagelaysa markaa arrinta saas <laughs> dad badan waa ku war imkaana lagu qabsanay qaadi mayna nigada meelaha mar waad ku arkaysa wa fi rikaas alkhumus rikaaskii wixii dadka waraaseenna khumus baa lagu baahan yahay xadiis kala akriyaya isagana xadiiskaas sekadii buu markaa isa ku saabsan yahay waxaan filaya halkaa inaan inoogu jirin waad eegeysa waad eegeysanaysaan isagana marka kitaabka cumdahaad asalka ad u noqon doonta hadhow ayaad ayaad u noqon doonta wacan abi hurayrata kollay baa b d office kaga soo qaata inta doobiladina kula soo degtaan iska haysa cumdaha ilawa idinkan iminka aaladdii baa iska dhib yaree moobilkan aad seeto dee khayr u adeegso iyo maba iskaga hay iskaga haysa kitaabka wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi bacatha rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulku u diray cumara cala sadaqati sadaqadii buu u diray sekadii waajibka inuu soo ururiyo faqiila waxaa la yidhi manac ibnu jamiil cumar ibn khadaab amba ayaa yihi amba cid kala tidhi lama sheegin cidda tidhi manac waxaa diiday sekadii laga soo qaaday ibnu jamiil ninka la ihahdo iyo wa khaalid ibn اlwaliid wاlcabaas camu nabiyi salى اllahu alيه wasalam iyo cabaas oo ah nebiga adeerkii ayaa diiday faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slm rsulku wuxuu yihi ma yanqimu bimacnaa ma yunkiru uma diidayo yanqimu naqama waa ma yanqimu uma diidayo ibnu jamiil ibnu jamiil ninka la ihahdaa ilaa ana ilaa an kaana ilaa an ay anahu isagu kaana wuxuu ahaa faqiiran faqiir buu ahaayo faaqnaahu allahu tacaala ilaahay baa qani ka yeelay bakhaylnima ku kalifaysa marka markii ilaahay nicmadii uu siiyey halkuu nicmada ka sadaqanaysan lahaa sekadii waajibkaa u bixin lahaa ayuu diidayaa wa ama khaalidu khaalid miya fa inakum idinku tadlimuuna khaalidan khaalid baa diiday baa tiraahdeen khaalid waad dulmiyeysaan fa inakum idinku tadlimuuna khaalidan khaalid waad dulmiyeysaan faqad ixtabasa wuxuu u waqfiyey awqafa adraacahu diriciisii dagaalka uu ku galaayey diricyadiisii wa actaadahu iyo hubkiisii seeftiisii iyo warankiisiiba fii sabiil alla la buu u waqfiyey markaa maxaa nin waktigiisiiba halka ku bixiyey oo xoolahaba waqfigaa ka dhigo yihi ha lagu galo jihaadka dee lagu yeelanaya wa ama alcabaasu miyaa fa hiya calaya fa hiya sekadiisaasi calaya anigay ahaatay haddaan ahay nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam anaa laygu leeyahay iyo wa miluhaa iyadoo kale intaa isaga lagu leeyay in leeg ba anaa laygu leeyahay uma qaala rasulku wuxu uhi sababta isagoo sheegay cabaas uu uga dul qaaday sekadan uma qaala wuxu uhi yaa cumaru cumarow amaa shacarta miyaanad ogeyn amaa shacarta miyaanad dareensanayn anna cama rajulu ninka adeerkii sinuu abiihi ay mithlu abiihi inuu yahay aabihii oo kale oo cabaas waa aabbahay oo kale halkiisibuu ii taagan yahay oo dee sekada aabbahay lagu leeyahay anaaba bixinay oo kale waana qaacido ana cama rajuli sinwu abi xagga marka laega derajada iyo qiimaha uu kugu taagan yahay samafalkii xataa haddii aanu aabihii joogin adeerku halkii aabahoo kale u kugu jiraa la socon sida habaryartuba uu rasuulku uhi alkhaalatu bimansilati اlum habaryartu iyaduna halkay taagan tahay derajada hooyada og ama ashcarta ana cama rajuli marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa in dad sekada soo ururiya la diro oo dabeetana ay soo gudbin karaan cidda sekada diida marka ibnu jamiil isagu wax cudurdaara ma haysa weye wax cudurdaara oo uu leeyahay diidmadaa uu diiday ma jirto ee bakhaylnimu u diidaya marka qof qofkaa bakhaylnimada u diidaya waa inagii soo marray fa ina aakhiduuha wa shatra maalihi waana laga qaadaya maalkiisana kala bar baa laga qaadaya cabaas muxuu rasuulku sn u yihi khaalid bn waliid khalid bin walid radi allahu canhu isagu uu m wuxuu jihaadku dee aada u geli jira waynu garanaynaa marka waxaaba laga yaabaa sida xadiiska laga fahmayo xoolo kaleba inaanu lahayn laakiin uu seefaha iyo warmaha iyo hubkaa uu lahaayoo dee ganacsi oo kale ay ugu jireen dabeedna wixiiba waqfi buu ka dhigay dee muxuu diidi markaa waad dulmiyeysaan nin xoolihiiba waqfiyey khaalid markaa dulmi baad ku haysaan umuu diidin dulmiga waxa weeyaan waxaanu ku sifaysnayn maad ku sifaysaan cabaasna anaa qaadaya faqad taxamalaha sala allahu alay slam culimada qaarkoodna waxay leeyihiin mar rasuulka sababtu qaaday wax kale maahee hore waxaynuu soo maray inuu sekadii kasii qadimay inkastoo culimada xadiiska ah daciifsina ay jiraan inuu kasii qadimay sanad iyo sanateyn sooma marka waxay leeyihin cabaasna waa tii horeba looga sii qadimo de rasuulkaaba kasii qadimay alayh isalaatu wasalaam markaa buu kuleyahy anigaa laygu leeyay amaba haddii xitaabo ay dhacday sekadaa inaanu bixin cabaas aniga uu adeeri oo anaa ka dulqaadaya anaa ka dulqaadayo waa aabahay oo kale ayuu ii taagay sinu waa sinu abi ay mithlu abi qof markaa ilaahay u ncimeeyeyo sekadii diidayna cudurdaar ma laha waa faqiirnimadiisiiba dadka qaarkood baa dee weligoodba fuqara iska ahayen mar alle markay maalinta xelaan ayuunbay markaa meel kale u kacaan oo xoolihiina ay diidaan bakhaylnimadii iyo wax lamid ah ee qofku waa inuu xasuusto xaaladdii ya atadkuru id lixaafuka jildu shaatin waid naclaaka min jildi اlbaciiri fasubxaana aladi acdaaka mulkan wacallamaka aljuluusa cala sariiri nin baa nin la hadlaya wuxuu ku uhi atadkuru id lixaafuka jildu shaatin war marka go-aagu harag adhi war waidna calaaka min jildilbaciiri kabahaaguna haragga geela ay kaa samaysane saan geelay ahaayeen iminkana madax baad noqotayba meel buu markaa haystay fa subxaana aladii acdaaka mulka waxay xumaan ka dhasaana ilah mulka ku siiyey wacallamaka aljuluusa cala sariir sariiri mulka ku baray sida sariir oo nin aada dulqaad badan bu ahay macan binu zaaid abaa la hahda waa nin baa bal maanta ninkan dulqaadka la yidhi wuu ku caanbaxay xaliimka ah macan binu zaaida ayaan tijaabinayaa dulqaad dulqaadkiisa waa ninkiiyo meel haysto oo dadkii u talinaya marka dee halku ka odhan laha yaa amiir yaa kada ayuu ihi halkaasuu uga bilaabay ya ku salaami maayo bu ih mid madaxnimo caynkaa ah, saas bal markaasuu yihi alxamdu lilah waan atadakar dalik wala ansa waan xasuusanahayo ilaabi maayo bu markaasuu yui fsubxana aladi acdaaka mulka waclamaka ljulusa ala sl subxaana allahi calaa kuli xaal xaalad kastaba ilaahay waanu dhisahaynaa aakhirkii wuu ka tegay oo wuxuu ku yihi fajud lii yabna naaqisata bishayin fainii qad cazamtu cala lmasiri war bal waxoogaa idhib oo iyadiina waxba waliba ka sheegay waan iska tegayaaye suuri ya ghulaam acdihi alfa dinaar kun dinaar si suli qaliilu ma atayta bihi fain wainii admacu minka bilmaali اlkaiiri war waxaad keentay wuu yarihaye <laughs> wax badan baan kaa doonayna wax badan uu siiyey suli acdiha alfa thani mid kalena ugu dac halkaas markay marayso ayuu dee ninkii ila ujeed ulahaaye ayuu ayuu gartay masuuli wax kula mida gabayga wax ku jirta cid kula midii ma jirte intanna waan waan ku imtixaamaya un su yihi ku siisay nadmigiisii laba kun narigiisana kusii narigu waa hadalkan iska caadiga ah intaa in le kusi nimankan carabta cajiib ba helo waxaa la idhaha juudka iyo deeqsinimadu maadaama dhulkoodu ahaa dhul saxaro ah, barwaaqadu aanay ku badnayn biyuhu aanay ku badnayn dee martida qofka usoo hoyda martida markaasi hebel martiduu soora ninkaasi martidu ka seexdaaba markaa arrin aad u caan baxday ayay ahayd